wasalam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة وأيتها الأخوات walaalayaal halkan waxaan ka gelaynaa caawa qeybtii labaad ee duruustii ku saabsanayd xajka qeybtii koowaad waxa uu yani inoo baxday yani shalay oo maraan kaga hadalnay aadaabta xajka iyo fadliga xajka iyo macnaha xajka iyo manaaficda xajka marka insha allah waxaan ku ballanay inaan sii wadno duruustii yani xiriir kala lahayd xajka marka maanta haddii ilaa yidhaahdo waxaan maaragtay kasii wadi doonaa meeshii shalay aan ku istaagnay iyo mawaadicdii aan ballan qaadnay inaan ka hadalno fiqhu lxaj ama axkaamu lxaj xajka axkaamtiisa inaan maaragtay darsigan maanta aan ka dhigno haddii ilaah yidhaahdo waxaan soo tilmaanay shalay in xajku uu yahay rukni ka mid ah ee arkaanta islaamka ama tiir ka mid a ah, tiirarka islaamka uu ku duldhisan yahay uuna yahay farad ama waajib qof walboo muslim oo awooda laga rabo inuu la yimaado waajibnimadiisana ay ku sugnaatay kitaabka iyo sunnadaba ay caddeeyeen ilahi subxaana watacaala u yihi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila nabigana calayhi salaatu wasalaam uu noo tilmaamay diirarka islaamka lagu lagu dhisay inay shan yihiin uuna ka mid yahay xajka uu ka mid yahay marka insha allah marka maanta waxaan halkan kasii wadi doonaa qeybta axkaamta waxaan maaragtay ka hadli doonaa marka shuruudu wujuubi alxaj xajka yuu ku waajibay inaan ogaano manistayani waxaan nidhi qofkii awooda ayuu ku waajibay laakiin qofkaas awooda tilmaantiisu maxay tahay ayaan maaragtay maanta wax ka tilmaami doonaa shuruud shuruudu wujuubi alxaj xajka waajibidiisa shuruudeedu shuruuda wujuub alxaj waxay yidhahdeen culimmadu waa shan shan shardi qofkii laga helo ayuu xajku ku waajibay shan shar shantaas shardi qofkii laga waayo midkood na xaj kuma waajibin awalan shardiga ugu horreya waxaa weyaan alislaam qofki inuu islaam yahay oo qof muslim buu xaj ku waajibay de qof gaal ah, haddii uu xajiyana xajkiisu ansixi maayo maxaa yeeley islaamnimadu iyo iimaanka ayaa asal u ah camalka aqbalidiisa marka qofka haddii uu gaal yahay oo uu markaas waan xajinayaa u yidhaahdo oo yani la yimaado acmaashii xajka iyo wixii xajka laga rabay xajkiisu sax ma aha ee maxaa yeeley camalkiisaanba la aqbalaynin ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yacni maratay waaladiina kafaruu acmaaluhum kasaraabin biqiica yaxsabuhu adam'aanu maa'a xata ida jaa'ahu lam yajidhu shay'a wawajada allahu cindahu fawafaahu xisaabah wallahu sariicu lxisaab macnaha qofka gaalka ah camal yacni uu ama laga sawaabiyo ilaahay agtii ou janno ku tago ilaahay subxaana watacaala uu ku abaalmariyo aakhire ma jiro camalkoodu yacni wuxuu la mid yahay haba'an mansuuran shay yani la la firdhiyey oo marka hawadaasi lagu sayray oo kale oo iska baaba'ay ama wuxuu lamid yahay dhalanteed shay xaqiiqa la moodo oo markaasi markaas yani xaqiiqadana ka fog yani macnaha waxa wax abaalay kuleeyihiin ma jiro marka camalkaaga si lagaaga abaalmariyo aakhiro salaadii hadday noqon lahayd soonkii haddii uu noqon lahaa xajkii haddii uu noqon lahaa waxaa asal u ah iimaan iyo islaamnimo maaragtay marka qofki inuu islaam yahay ayaa maaragtay shardi waa xajka ko tan labaad albuluuq yani qofki inuu qaangaar yahayna shardi shardi wey shardi ayuu maratay isaguna u yahay shardi wujuub yani qofkaas inuu yani xajka ku waajibayo wuxuu ku waajibaya markuu qaangaar yahay oo isaga oo qaangaarin waa uu xajin karaa laakiin xaj kuma waajibin xajka kuma waajibin yani markii uu qaangaaro ayuu ku waajibay oo maratay yani wujuubku qaangaarka ayuu markaa ku xiran yahay lakiin haddii uu yani uu qofkii ay yaraayo aan qaangaarin u xajiyo xaskii xajkiisu waa ansaxaya tan saddexaad waxa weya alcaqlu shardiga saddexaad qofka inuu meyr qabo oo caqligiisa uu joogo u feeyow yahay ousan waalayn haddii uu qof waalan oo wax aan waxba aan kala ogeyn uu yahay xajna kuma waajibin salaadna kuma waajibin takaaliif kale oo laga rabana ma jirto maxaa yeel nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay in ummaddiisii saddex laga laga qaaday yani muxuu ahaa qalamka saddex laga qaaday can inaa'im xataa yastayqid wa can isabiyi xataa yashib wa can mactuuhi xataa yacqil midka yani hurdo ilaa uu soo tooso intuu hurdo waxuu ku hadlo ilaahay raxmadiisa ay ka mid tahay wax yani khaldan xataa haddii uu ku hadlo in aan maaragtay loo qabanaynin sidoo kale qofkii yaraa yani ilmaha yarka ahaa wixii ka dembi dembiah isaguna inaan maaragtay yani loo qabanay ilaa uu baaluqo qofkii waa la ama mas yani muxuu ahaa caqligiis aan dhammaynna ilaa uu yani caqligiis uu fiyoobaado oo wax kala ogaado isaguna maaragtay in laga qaaday muxuu ahaa oo aan markaasi qofkaasi aan loo qoraynin dunuub loo qoraynin shardigaasi marka waa kii saddexaad caqliga kan afraad waxa weyan alxuriya inuu xor yahay qofkaasi uusan addoon ahayn xuriyadu yani shardi bay utahay tahay liwujuubi alxaji maxaa yeelay liannahu cibaadatun taqtadii waqtan wayushtaratu fihi alistitaaca qofka markaasi inuu istitaaco leeyahay oo awood yani yani wakti u hayo maadaama yani qofkaas uusan xor ahayn oo qof addoon u yahay oo uu ka rabo qofkaas isagana kuma waajibin dabcan hadda arrinkaas hadda ma jiro laakiin haddii ay dhacdo qof inuu addoon yahay qofkan isaguna waxa weye ilaa u xor noqdo yani waxa weye xaj kuma waajibin tan afaraad alistitaaca awood wey inuu qofkaasi awood uu u leeyahay awooddaasi marka waxay tahay walaalayaal an yakuna almukalafu an yakuna almukalafu saxiixa albadan qofkii mukalafka ahaa ee xajka laga rabay inuu yahay qof caafimaad qaba inuu yahay haddii uuna caafimaad qabin oo uu xanuunsan yahay ama uu gaboobay oo uusan dhaqaaqi karin oo maratay yani yani qaban karinba raaxila iyo yani muxua diyaarad iyo gaari iyo waxba ama uu xanuunsan yahay xanuun uusan la dhaqaaqi karin marka qofkaas waxa weeyaan waa ka dhacaya waajibnimadii maxaa yeelay ma awoodo wey qofkaasi awood uma laha ilahayna wuxuu yihi qur'aankiisa laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscahaa ilaahay kuma kalifo nafs ilaa waxay awoodda mooyaane tan labaad waxaa ka mid a istidaacada ama awoodda ee qofka yani marka la fasirayo oo leeyahay inuu awood u leeyahay weye inuu dariiqa uu marayo uu aamin yahay dariiqa uu marayo yacni inuu si nabadgelyaa u ku tegi karo laakiin haddii meeshan yacni shufto ay dhexda joogto oo aan uusan bixi karin ama dadka lagu laayo aan dhulkii ama ammaan uusan jirin markaa isaguna waxaa weya ma uu awoodo wey marka waxaa kaloo ka mid ah in uu haysto yacni zaad sahaybii u qaadan lahaa oo uu marka intuu xagguu joogo wuxuu cuni lahaa iyo meesha uu degi lahaa lacagtu isaga bixin lahaa iyo dayaaradda wuxuu ku fuuli lahaa ama gaariga wuxuu ku fuuli lahaa haddii uu magaari ku xajinayo iyo wixii lamida ah qof walbaba yani awoodiisa intay la eg tahay haddii intaa wax ka yar ay maaragtay haddii markab wuxuu ku fuuli lahaa wax alla wixii raaxilo ah oo lagu tegi karo halkaas wuxuu ku yani ku bixin lahaa haddii uu haysto marka isagana waa yani mustatiic wey oo qofkaas waa awoodaa xajkii waa uu awoodaa marka marka zaadkaasi ama sahaydaasi waxaa la marka inuu haysto waa inuu wuxuu cuni lahaa isaga iyo wuxuu maaragtay ku safri lahaa iyo wuxuu ehelkiis uga tegi lahaa intaas ma aragtay inuu haysto wey lama laha gurigiisa ha gado lama laha dharkiisi haggaba lama laha wixii isaga uu isticmaalay gado laakiin wixii isaga markaasi uu u baahnaa wixii ka zaa'id ah oo masalan uu markaas yani eh, ka faadila oo ka ziyaada ah yani cuntadiisi iyo gurigiisi iyo iyo dharkiisi iyo ka ziyaada oo ku awoodi karo inuu ku aado xajkii haddii uu haysto inuu xajiyo wey oo markaasi qofkaasi waa qof awoodo wey qof awoodo oo awooddii xajka leh wey maaragtay caafimaadna haddii uu qabo dariiqiina aamin uu yahay wixii uu ugu safri lahaana uu wato qofkaas marka waxaa laga rabaa inuu maaragtay yani u aado midka ugu dambeeya istidaacada lagu fasiray waxaa weeyaan inuusan yani la helin wax ka reeba xajka sida inuu xiran yahay oo kale xoolo waa haysta waa caafimaad qaba ilahay duu ku ruwan yahay yani wa waaawaawoodii kale waa leeyahay laakiin qof xarig ku jiro way xabisan saas oo kale ama yani ka baqaya haddii uu baxo muxuu ahaa yani loo ogoleyn layidhi qof kama bixi karto ama dawladda ay ku tiri maratay ma bixi karto oo haddii uu baxo lasoo qabtay wax lamid ah qofka isagana hadde marka awood uma laha inuu baxo maxaa yeelay qof la haysto ayuu noqonaya marka intaas marka waxaan aan waxa weya shuruudii xajka weye waxaan soo sheegnay shan shardi inay yihiin islaamnimo oo qofaan muslim ahayn xajka ma ansaxayo baaliqnimo yani yani qof aan xaj baaliq ahayna xaj kuma waajibin wey laakiin waa ka ansaxaya caqli inuu qofkaasi miir qabo oo miirkiisa uu joogayo caqligiisa xoriyad inuu maaragtay xor yahay iyo awood inuu uleeyahay weeyaan maaragtay intaas marka waa qof walbo xajka aadaya ayaa laga rabaa oo muslima inuu maaragtay shuruuddaasi uu kulansado oo oofiyo haddii shuruuddaasi ay maarata kala maqan yihiin markaa xaj kuma waajibin qof marka rag iyo dumarba waa ka siman yihiin shantaas shardi marka dumarka ayaa waxaa loo loo yani culamada qaar ay u raaciyeen oo ay qabaan in yani mxu istidaacadeedu ay kamid tahay inay hesho maxram qof yani muxuu ahaa yani e, e, muxuu ahaa e, marka iyada zawjkeeda ninkii iyada qabay ama muxuu ahaa qof kaleo aan guursan karin yani litabiid oo maxra walaalkeed iyo abtigeed iyo adeerkeed iyo ilmaheedi iyo wixii lamida yani saasoo kale dad qof maxrama inay hesho mm. ayaa ula usii raacsan bay yidhaahdeen intii hadda lasoo sheegay oo markaa waxay leeyihiin culamada yani qabta in maratay maxramka uu maratay yahay shardi u yahay yani xajka uu yahay oo sidaa darteed haddii aynan maxram haysanin laakiin awooddii ay haysato oo xoolihii ay leedahay caafimaad qabto kuma uu waajibin bay leeyihin xajku waxayna u daliishanayaan xadiis imaam bukhaari muslim ay soo saareen ibnu cabaasna radi allahu canhuma uu nebigu ka wariyey wuxuu yidhi waxaan ka maqlay nebiga caleyhi salaatu wasalaam inuu yidhi laa yakhluwanna rajulu biimra'atin ila wamacaha macaha duu maxram walaa tusaafir ilmar'a ila maa ila maca dii maxram yacni qof yuuna la khaali noqonin haweeney uu la gaar noqonin uu la keli noqonin ilaa maxramkeedii qofka yani muxuu ahaa aanu aan guursan karin yani lita'biid weligiiba uu la joogo ama e, e, dadki muxuu ahaa dadkaas ehelkeeda ay la joogaan haweeneyna yayna safrin ilaa maxramkeeda inay la safarta mooyaane nin baa marka istaago wuxuu yidhi yaa rasuula allah ina imra'atii kharajat xaaja wa ini ktutibtu fii ghazwati kada wa kada xaaskayga xaj bay usoo baxday anigana ghaswadaasi baa laigu qoray yani inaan duulaanka noocaas oo ka qayb galo ayaa laigu qoray haddaan askarigii askarigii ahay oo maratay askartii muslimiinta aan ka mid ahay nabiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi intaliq faxuja maca imra'atik orodoo xaaskaaga la xaji marka waa laga daayay yacni eh, muxuu ahaa meeshii muhimadii ama shaqadii loo diri lahaa oo waxaa la yidhi xaaskaaga la xaji xadiiska noocaas iyo axaadiista la midkaa ah ayay daliishadeen <clears throat> yani culamada qabta in maratay haweentu aynan xajin karin ilaa maxram inuu la socdo mooyaane culama yani waxaana kamid ah culamadaas abu xaniifa waxaa kamid ah axmed ibn xambal iyo muxuu ahaa yani annukaci alxasan mxuaha sufyaan athawri iyo keyrkood imaam shaafici iyo imaam malik iyo culamo kale iyagu waxay qabaan inuusan maaragtay maxramku shardi u ahayn yani xajka usan shardi u ahayn weliba xajka waajibkay leeyahay xajka waajibka ah ma xajka tatawuca inuusan shardi ahayn oo haddii markaasi haweentii ay hesho dad yani ay yani muxuu ahaa rifqa ma'muuna haween lagu kalsoon yahay ama dad wanaagsan oo maaragtay inay la xajin karto calaa kulli xaal yani khilaafkaasi baa ku jira masaladaas laakiin xaqiiqatan yani waxa weeyaan haweenku inay maxaarimtooda la xajiyaan ayaad moodaa inuu maaragtay qowlkaas sawaabku dhow yahay maxaa yeelay runtii dhibaato badan baa halkaa lagala kulmaya haweenta yani yani waxaa laga yaaba qofku maxramkeeda markuu la socdo inay markaa gacanta u hayo oo markuu dawaafinayo iyo marka zaxmada ay tahay iyo wahaakada ama yani bedel haweenay keligeed iska socoto hadday tahay oo dadkii maxaarimtoodii masalan laga yaaba inay gacmaha hayaan ay qabanayaan ay maaragtay waxay noqonaysaa xaraj badan iyo dhibaatooyin badan inay la kulanto sidaa daraadeed inay maaragtay dadka ay markay haweenka xajinaya inay maxaarimtoodii la xajiyaan ayaa maaragtay yani wanaagsan oo sidaasa yani maaragtay yani ayna maratay u fiican yani u wanaagsan wey ama qolada qabta yani inan maxram la-aan aynan ku waajibaynin haddii ay xajiso waxay leeyihin xajkeeda ansaxaya ansaxaya yani muran yani laguma muransano hadday maxram la-aan xajiso xajkii ma ka ansaxay oo yani xajkii myani maka guday xajkeedii oo yani waajibka aha yani waxay leeyihin ha waa ka ansaxaya inay xajiso biduni maxram markaa laakin way dembaabeysaayo safarka ay safartay bay ku dembaabaysaa ayay leeyihin marka shardigaasuna waa shardiga khuseeya haweenka khuseeye wey oo maaragtay aan raggu la wadaagin laakiin shantii kale oo shardiyan hore usoo sheegnay labadooduba way maaragtay wadaagaan wey waa ay wada wadaagaan eh, intaa kadib eh, maaragtay waxaan iyadana waxaan ka tilmaamaynaa marka yani eh, muxuu ahaa almawaqit yani waxaa la yihahda almawaqit mawaqit alxaj oo ah isagu waktiga la xajiyo yani waktiga la xajiyo bilaha xajka oo mawaqit zamaniya la yihahdo iyo meelaha xajka laga xirto meelaha xajka laga xirto ilan qofku markuu xajinayo yani qaab u xajiyaa jirta saan arki doono insha allah marka waktigana wakti uu xajiyana waa jiraa wayasalunaka an ahilla wayasalunaka can ilahilla qul hiya mawaaqitu linnaasi walxaj wuu yihi ilahi subxaana wa watacaala waxay ku weydinayaan bishay ku weydinayaan waxaa tidhahdaa bishu waxay weyaan mawaaqitu linnaasi walxaj dadka ay maaragtay wakti u tahay oo waktiyadoodii ku ogaadaan waktigay soomi lahaayeen waktigay xajin lahaayeen waktigay ciddadii haweenta yani waxa weeyaan wahaakada yani marka waktiga yani la xajinayo siduu ilahi subxana wa tacaala fi suurati albaqara uu ku sheegay alxaju ashhuru macluumaat xajku waxa uu dhacaa bilo la yaqaano oo ashhur alxaj la yidhaahdo oo la yidhi waa bisha shawaal ee haddaan ku jirno iyo dulqicda oo bisha kow iyo tobnaad ee sanadka islaamka iyo dhulxija oo isaga tobanka u horeeya xajka maarata ilaa iyo saddex iyo tobanka u horeysa xajka uu ku gabagaboobo intaas yani ayaa maaragtay loo jeedaa ayaa maratay bilaha waktiga yani xajka uu socdo ama qofka uu xajka uu guda yani xiran karo saas oo kale inkastoo culamo kale ay qabaan yani muxuu ahaa xajka ka hor yani muxuu aha bilahaas ka hor inuu qofka xarman karo laakiin waxaad arkaysaa in ilaahi subxana watacaala sida uu noo sheega alxaju ashhurun macluumaat oo marka ashhurulxajna kuwii hadda aan sheegnay uu yahay bilahaas marka qofkii xaj raba faman farada fiihina alxaja falaa rafasa walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj marka qofkii xaj xarmada bilaha dhexdooda oo masalan yani raba inuu xajiyo inuu maaragtay iska ilaaliyo waxyaabaha xajkiisa jebin kara sida jamaaca isagoo exraam ku jira inuu haweentiis u galmoodo oo kale inuu maaragtay yani muxuu ahaa fusuq iyo xumaan iyo waxyaaba xajkiisa dhaawici kara muxuu ahaa ajrigiisa hoos u dhigi kara oo dunuubta iyo wixii lamid ah inu iska ilaaliyo ayaa maaragtay laga rabaa wey marka taas waa w waktigii la xajinayay ama meelaha xajka laga xirto meelaha xajka laga xirto oo ayaga la yidhaha almawaaqiit azamaniya nabiga calayhi salaatu wasalaam tilmaamay oo ma aragtay yani nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu dadku u tilmaamay jihooyinka xagga maka looga yimaado jihooyinkooda yani dhinacyada maka loogaga yimaado dadka yani qolo walbaba dhankay ka timaado meeshay xajka kasoo xiran lahaayeen ayuu marka nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu tilmaamay wuxuu tilmaamay yalamlam meel yidhaahdo daatu cirqi meel la yihaahdo ilaah hadduu ku ron yahay qarnulmanaazil meel layidhaahdo juxufa meel la yihaahdo iyo muxuu ahaa yani yani meelaha noocaas oo kale ah ayuu tilmaamay nebiga caleyhi salaatu wasalaam marka markaasuu nebiga alayh sala slam wuxuu u sheegay qolo walbaba oo jihadaasi ka timaado markay meeshaasi soo marayaan xajka ha soo xirteen sidoo kale qoladii jihadoodii ku timaada marka nebigu wuxuu tilmaamay mathalan wuxuu yihi reer yeman yeman dadka ka yimaado markay yalamlam soo marayaan meesha yalamlam la yihahdo xajkii ha soo xirteen ciraaq daatu cirqi dadka ciraaq ka yimaadana daatu cirqi markay soo marayaan ha soo xirteen dadka najdi ka yimaada iyo xaggaas yani gobolada sacuudiga riyaad iyo xaggooda najdi goboladaas oo muxuu ah gobolka najdi la yihahdo ka yimaadana qarnulmanaazil meesha la yihahdo ha ka soo xirteen muxuu ahaa wahaakada juxfa ahlu shaam ayagana meeshaas ha ka soo xirteen iyo reer masar iyo markaasuu nabiga caleyhi isalaatu wasalaam markuu sidaa ugu tilmaamay ayuu yidhi huna lahuna wliman ataa calayhina min gayri ahlihina liman araada alxaja walcumra aw miman araada alxaja walcumra mawaaqiidaas ama meelahaas aan tilmaamay dadkaas aan u tilmaamay baa kasoo xiranaya xajkoodii iyo qof alla qofkii wadadoodii ku yimaada iyo qof alla qofkii he wadadoodii ku yimaada marka imaa waxay noqonaysaa adiga mid un kuwaa kamid a inaad inaad yani wadadeed wadadiisii aad ku timaado ama dayaarad saarnow ama gaari wado dhamarba haddaad maka u socoto jihada midka aad ku timaado yani mawaaqiidda iyaga oo hadda aan tilmaanay midkood baad soo maraysaaye ama markaad la siman tahay haddaad dayaarad saaran tahay maad maad xarmanaysaa ood xiranaysaa xajkii ama cumradii labeyka xajan ama labeyka cumratan yani aad maarata markaas aad adiga ku dhawaaqay aad xiranaysaa haddaad aad wada jamcinaysa labika xajan wa cumratan marka meelahaas yani waxaa la yidhahdaa mawaaqiit meelihii laga xiranaya xajka ee ma aragtay yani dhulka ku yaalay oo hadda aan soo sheegnay nin gabayaaba wuxuu ku kulmiyey ciraaqu wuxuu yihi cirqu lciraaqi yalamlamu lyamani wa bidilxulayfata yaxrumu lmadani ashaamu juxfatun ashaamu juxfa in mararta biha waliahli najdin qarnu qarnun fastabin marka waa imisa daatu cirq oo ay reer ciraaq kasoo xirtaan iyo lamlam oo reer yeman ay kasoo xirtaan dulxulayfa oo ahlulmadiina iyo dadkii jihadooda ku yimaada ay kasoo xirtaan juxfa oo shaam iyo reer masr iyo dadka ka yimaada kasoo xirtaan iyo qarnulmanaazil meesha layirahdo oo reer najd ay kasoo xirtaan marka qof alla qofkii adduunka meeshuu rabaa ka tagee yani xajka u socdo markuu meelahaa marayo ayuu xiranayaa waxaa laga yaaba dadka qaar inay isweydiiyaan haddaan diyaarad saaranahay sideen u ogaadaa yaa ii sheegaya sidee maarata aan ku ogaan karaa waktiga xajka sida badan diyaaraduhu aad bay maaragtay arrintaas dadka uga caawiyaan oo markay marayaan miiqaadka ay la siman yihiin ay waxay ku yidhahdaan dadka miiqaadkii baan ku aagannahay ee qofkii raba inuu xajiyo ama qofkii raba inuu cumraysto ha xirto xajka hadda marka adigoo diyaaraddaada saaran ayaa markaas xajkii xiranaysa ama cumradii xiranaysa wahaakada ka hor intaadan markaas yani aadan halkaas soo gaarin way fiican tahay inaad sii diyaar garowdo oo waxyaabihii aadaabta yani maaragtay laga rabay inaad maaratay cidaad soo qubaysato oo oo maaragtay yani aada soo diyaar garowdo oo maaragtay yani muxuu ahaa yani saan arki doonno markaan qofka uu rabo inuu xajka bilaabo ama cumrada rabo oo uu soo xirto ninka ragga ahaa labadii go ee cadcadaa wahaa wahaakada marka markii miiqaadkii uu soo gaarana uu halkaa uu ka xarmado marka mawaaqiidaas iyadaa ayaa markaasi laga xarmanaya oo halkaas xarmashadu waxa weeyaan niyadii xajka lagu galay wey niyadii xajka lagu galayo sida salaadaba allahu akbar loogu galo oo marka allahu akbar aad tira salaadii aad u gashay yani iyaduna myan xajkuna wuxuu lamid yahay markaad tiraado labeyka xajan ama labeyka cumratan ood xerato markaa xajkii ayaad dhex gashay markaas yanmarka qaabka marka loo xirto yani ansaagta ama xajka sida loo xirto ayaa saddex nooc ah saddex nooc weeyaan qaabta loo xirto waxaa weeyaan saddexdaa nooc caliga waxay kala yihiin ifraad iyo qiraan iyo tamatuc saddexdaasi nooc ayay kala yihiin saddexdaasi macnahood maxay kala yihiin ifraad maxaa la yihahdaa yani qiraan maxaa la yihahdaa tamatuc maxaa la yihahdaa waxaa weeyaan waxay kala yihin walaalayaal ifraadku waa keliyeyn wey keliyeyn wax la keli yeelo oo waxay ka dhigan tahay qofka wuxuu rabaa inuu xajiyo oo keliya xaj keligiibuu rabaa oo cumro lama jirto ifraad baa la yidhahdaa qofkaasi markii miiqaadkii uu gaaray meeshuu ka xiran lahaa ayaa wuxuu leeyahay labayka xajan yani yani ilaahay xaj baan xirtay saasuu odhanaya xaj baan xirtay saasuu leeyahay marka qofkaasi xaj buu xirtay oo markaasi yani ilaa uu xajka dhamaystana oo xajkii waktigiisa yani acmaashi xajka u dhamaysto dhar ixraamkiisu ku joogaya xaalad ixraamnimo yani xaaladda uu ku jiro marka uu labeyka xajan u yihahdana waxaa la yihahda qofkaasi waa muxrim xaaladaasu ku jira waxaa la yihahda ixraam markaas waxyaabo badan oo aan loo ogolayn baa jirta oo maratay maxduuraat alixraam la yihahdo inuu ka digtoonaado la rabo qofkaasi waa qofkii xaj keligii xirtay wey qofkii muxuu ahaa xaj iyo cumro xert isku darana qiraan baa la yidhahda oo yidhahda labeyka xajan wa cumratan yani ilaahay oo xaj iyo cumro wada jira ayaan xirtay maaragtay labeyka xajan wa cumratan xaj iyo cumro oo wada jira oo isku jira maaragtay ayaan xirtay oo markaas qofkaasuna yacni marka hore waa cumraysanayaa waa uu cumraysanayaa markuu cumrada acmaasheedii uu dhameeyo ayuu markaas waxa weeyaan intuu masalan yani muxuu ahaa xalaaloobi lahaa oo timaha jaran lahaa ama xiiran lahaa ayuu waxa weeyaan ixraamkiisibuu ku joogayaa haddana yani xajkiibuu markaas haddana acmaashiisu sii wadayaa wey qofkaasuna waxaa maaragtay wanaagsan qofka qiraanka samaynaya xajkii cumrada isku laraya ama isku xiraya waxaa wanaagsan inuu hadyi wado hadyi xoolo xaramka uu usoo kaxeeyey inuu ku gowraco sida nabiga caleyhi salaatu wasalaam markuu xajinayay xoolo fara badan ayuu maratay soo kaxeeyey marka wuxuuna nebiga caleyhi salaatu wassalaam ku dardaarmay qofkii wada hadi ama xoolo xaramka usoo kaxeeyey inuu markaa qiraanka uu u fiican yahay ama qofkan xoolo wadan oo dadka dhulalkan ka tagay oo kale yacni maaragtay iyagu waxa weeyaan markaas inay ama ifraad ama tamatuc yani maaragtay ay ku xajiyaan tamatucii marka muxuu yahay tamatucin waxa weeyaan waktigaasi xajka markaad ixraamka yani meelihii laga xiranayo xajka aad soo gaarto inaad cumro aad xirato oo tiraahdo labayka cumratan ilaahay cumran xirtay oo markaas yani dharkii aad muxuu ahaa aad qaadato ninkii ragga ahaa oo markaas yani waan arki doonaa insha allahu qaabka waxyaabaha laga laga rabo kadib markii uu tago maka uu tago oo uu xirto maka markuu tago oo uu marka beytkii ilaahay tago oo tawaafo oo markaas yani eh, labadii ragcadood maqaam ibraahim eh, ku tukada gadaashii oo kadib sacyigii safii mar u sameeyo marka hadda timaha uu ama iska xeyro ama iska gaagaabiyo ayuu wuxuu ka xalaaloobayaa ama uu ka dhammaanayso cumradii cumradii markay ka dhamaato noloshiisii waxay kusoo noqonaysaa sidii dadkii dadk dadkao kale macnaha waxa weeyaan marku qofka xaaladda exraamka uu ku jiro waxyaaba aan loo ogoleyn baa jiro laakiin markuu dhamaystay cumradiisa dharkiibuu iska bedelayaa saraawiishiisii shaararkiisii waxyaabihii masalan loo aan loo ogolayn ayuu gashanaya dharkii tollaa iyo wixii lamid a xaaskiisii aan markaas xaalad exraam ku jira aan loo ogolayn inuu galmoodo yaa u banaan wahaakada waxyaabaha masalan maxduuraatlixraam ahaa oo dhanba u banaanaanay marka la gaaro marka maalinta sideedaad ee bisha dilxija bisha xajka sideed markay tahay yaa isagoo marka maka gurigii meeshii uu joogay ayuu markaasi ka xiranayaa xaj xaj ka xiranayaa xaj mar kale haddana xaj buu xarmanaya markaasi qofkaas waxaa la yihahdaa xaaladiisa mutamatic baa la yihahdaa mutamatic marka ilahayna subxana watacala waa kan qur'anka noogu sheegay faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi qofka marka waxaa laga rabaa hadyi inuu gowraco ah, neef xoolaha inuu gowraco oo maratay yani eh, eh, ayaa laga rabaa neef ariya matalan saas oo kale marka dadka dholalkan ka taga yani waxay u badan yihiin inay mutamaticiin yihiin oo marka hore intay cumro ku galaan maxaa xajka wakti badan baa ka haray marka sidaasa udhib yar marka inta markay cumradii ku galaan cumradii acmaasheeda la yimaadaan ay ka ka yani muxuu aha ka xalaaloobaan oo yani dharkoodii iyo adduunkoodii kale ay u noqdaan bay maalinta sideedaade bisha dalxaj ay xaj xiranayaan marka hadday sidaa yeelaan ha ogaadaan waxaa laga rabaa inay maaragtay haddii baa laga rabaa maaragtay ay ku gowracaan mina maaragtay ku gowracaan oo markaa dadka fuqarada yani xaramka la siiyo marka yahay looga baahay marka dadka xujaajka iyo dadka hadda ma yani sameeya oo muxuu ahaa wadaha xajka waxyaaba badan bay dadka ufududeeyaano waxaa laga yaaba inay maratay dadka lacagtii masalan loogu loogu iibin lahaa ay horey uga sii qaadaan oo hadhowdiina loo iibiyo oo laga gowraco ayagana markaa ay wakiishaan o yihahdaan adaan ku wakiishay inaad yani marka iga gowracdo markaana haddii uu damcana hilibkii neefkii markaa isaga laga goor ah looga keeno wahaakada oo sidaasna ay fiican tahay marka calaa kulli xaal qofka mutamatic waxaa laga rabaa inuu maaragtay yani eh, hadi baa laga rabaa ama qofkii mufridka ahaa oo xaj keliya maaragtay gudanayay qofkaasi yani lagama rabo oo wax waajib oo hadya ah laga rabo ma jiro qofkii qaarin ahaa oo xoolo soo kaxeeyna haddii isagaaba xoolahaas faraha badan in maaragtay halkaas uu ku gowraco dhawaansho ilaahay ugu dhawaanayo oo maaragtay yani cibaado uu ku cibaadaysanayo maaragtay yani eh, muxuu ahaa xoolahaas uu ku gowraha halkaas muxuu ahaa masaakiinta lagu quudinayo ilaahay subxaana watacala ugu yani ugu dhawaanayo ayuu markii hore xoolahaas usoo kaxiyey marka intaasuna waxay noocyada xajka loo xirto anwaacu alixraam iyo muxuu eh, ahay anwaacu nusuk marka ya weeyaan saddexdaasi nooc mid un bay marka qofka yani u xiran karaa marka alxamdu lilah dadka hadda waxay yani markay xajinayaan badi waxa weeyaan waxaa lagu baxaa koox koox koox walbana alxamdulilah waxaa la socda dad dalabat ama dad culamaha laga yaaba inay la socdaan ayagaa dadkii hagayay oo u sheegayay maaragtay waxyaabihii matala ay u baahnaayeen oo maaragtay su-aalaha ay dadku ka weydiinayaan ayagaa u sheegaya markii miiqaadkii la gaaro halka markii miiqaadkii baa la joogaya xerta wahaakada lakin calaa kuli xaal inaad dadku ay sii ogaadaan oo ay maaragtay ay waxay sii sii dhegeysteen dhageysteen ay fahmeen haddana ay ma hadhowdii practical iyadoo ah iyadoo markaas ay ku camal falayaan oo tambaqayaan ay arkaan way aad bay usii fahmayaan wey aad ayay markaasi ay usii fahmayaan marka intaasuna waxa weeyaan eh, waxa maaragtay yani waxyaabihii eh, eh, muxuu ahaa anwaacdii musugta oo maaragtay yani aan hadda aan soo sheegnay marka nusugtaas kee u fadli badan yani culamadu waxay isku khilaafeen saddexdaasi kee ugu fadliga badan yani matamatic qofki inuu ku xajiyo ama mufrid inuu noqdo ama yani qaari inuu noqdo yani waxa weeye nebiga caleyhi salaatu wasalaam markii uu uu soo xajiyey xajkii keliya uu xajiyey oo uu markaa isagoo hadyi u waday markii ay dadku saxaabadu xaj bay soo xirtaa markii hore cumra yani markaas ma iyadoo aqoonin xajkaas la dhex geliyo ama marka tamatu cumro marka hore lasoo xirto mayna aqoonin marka xaj bay soo xirteen markay yimaadeen oo ay tawaafeen oo sacyigii sameeyeen ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xajkiina cumro u bedela cumro u bedela ayuu yidhi markaasay maaragtay waxay jeclaysteen inay nebiga calayhi salaatu wasalaam maadaama uusan xalaaloobin iyaguna inayna xalaaloobin markaasuu nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaan idin leeyahay xajkiina cumro u bedela ee aniga haddaanan haddii soo kaxaynin hadigaas soo kaxeey baa yani xayiraya inaan exraamkayga ku jooga mooyaane hadda inaan cumro intaan u bedelo oon xalaaloobo ayaan maalin maalinta sideedaadna halkaas ka xiran lahaa marka law istaqbaltu min amri ma mastadbartu yani wuxuu yihi nabiga alayh salatu salaam la axlaltu yani muxuu ahaa yani waan xalaaloobi lahaa yani muxuu aha hadyigana yani muxuu ahaa yani muxuu aha lakin hadda hadyi baan wadaa maadaama aan hadyi wadana waxa weeyaan inaan qaarin ahaado ayaa maaragtay wanaagsan marka qofkii xoolo wada inuu qaarin yahay waa u wanaagsan qofkaan xoolaa kaxaynin o halkaa geynin tamatuca ah ayaa fadli badan inuu maratay marka hore cumro ku galo oo markaas marka cumraysto oo cumradii uu dhameeyo kadibna uu maaragtay u xajiyo wey tamatuc marka maxaa loo yidhi tamatuc waxaa loo yidhi liana almutamatica yatamatacu bacda ataxalluli qofkii mutamaticaha markuu yani ixraamkii ka xalaaloobo oo timihiisa uu gaabsado uu dharkiisa u bedesho wixii xaaraam ka ahaa oo aan loo ogolayn ba u banaanaanayo oo dharkii inuu labisto barafuunkii inuu isticmaalo reerkiisa inuu la kulmo wahaakada iyo waxaasoo dhan baa maarata u banaanaanayo sidaasaa marka loo yidhi mutamatic yani loogu magacaabay nusugan isagaa tamatuc loo yidhi isaguna tamatuc loo yidhi wey muxuu ahaa xajka marka qofkii waxaa iyadana axkaamta aan ka taataaban doona qofkii masalan qofka dhinta isagoo xaj lagu leeyahay qofka isaga ah xajkii islaamka lagu lahaa ama xaj nadara lagu lahaa ma laga xajin karaa jawaabtu waxay tahay waa laga xajin karaa yani qof xaj lagu lahaa oo xajkii islaamka isagoo waajibku ah ka dhintay ama xaj ku nadari isagoo marka nadarkiis oofineen aan eh, dhintay waa laga xajin karaa oo waxaa u daliila xadiis cabdullahi bn cabaas radi allahu canhuma haweeney oo min juhayna qabiilada juhayna la yihahda nebigu u timid waxay tiri ina ummi nadarat an taxuja hooyaday waxay ku nadartay inay xajiso mana aynan xajinin ilaa ay dhimatay afa axuja canha ma ka xajiyaa qaala nacam buu yihi nabiga calayh isalaatu wasalaam haa ka xaji ka xaji buu yihi xuji canha ara'ayti low kana calaa umiki dayn akunti qaadiyatihi qaadiyatihi haddaad hooyadaa ay deen lagu leeyahay maka gudi lahayd markaasay tihi haa markaasuu yihi deynta ilaahay baa xaq leh in laga gudo marka waa laga xajin karaa sidoo kale waxaa bannaan qof kale in laga xajiyo qof kale inaad ka xajin karto masalan qof dhintay ama qof awoodi waayey masalan odaynimo iyo dhaqaaqi waaye oo markaas yani yani muxuu ah awood uu ku dhaqaaqo waaye ilaa waa isagana laga xajin karo masalan marka waalidkaabaa ka xajin kartaa dad qaraabadaada oo masalan dhintay oo ama xaj lagu lahaa ama ama u samafalaysa baad ka xajin kartaa laakiin waxaa shardi ah qofkaasi ka xajinayo inuu markii hore naftiisa u ka xajiyey qof isaga horey u xajiyey inuu yahay oo isaga markaasi oo qof aan horay naftiisa uga xajinin qof kale kama xajin karo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqlay nin leh yani xiranaya xaj oo leh labayka can shubrima shubriman ka xajinaya isagoo le nin shubrime la yidhaahdo markaasuu yihi nabiga caleyhi salaatu wasalaam axajajta can nafsik adiga naftaadi ma ka xajisay qaala laa buu yihi markaasuu yihi faxuja can nafsika bal horta naftaadi ka xaji markaa kadib shibrime ka xaji buu yiri nabiga aleyh salaatu wasalaam marka kadib shibrime ka xaji ayuu yiri nabiga aleyhi salaatu wasalaam marka waxaa loo baahan yahay marka marka hore qofka inuu naftiisa ka xajiyo istuusan ku fekerin inuu qof kale uu maaragtay ka xajiyo ah, maxaa yele adiga naftaadi adiga naf ahaantaada kama xajin kartid qof kale ilaa adiga qofkaasi maaragtay isagoo maratay adiga laftaadi aad horey uxajisay mooyaane inaad horey uxajisay mooyaane qof kale oo maarata kama xajin karsanin waxyaabaha fiqiga xaj xajka kamida waxaa kamida masalan qofka muxrimka ah ee maaragtay yani waxyaaba waxaa jira la yihahdo maxduuraat lixraam oo maratay haddaad akrisataan kutubta fiqiga aad ku arkaysaan qofka masalan yani markuu xajka xirto waxyaaba aan loo ogolayn ayaa jira oo masalan markuu xirtay kadib inuu masalan barafuun marka hore intuusan xiranin inuu qubaysto oo isnadiifiyo oo barafuun ismariyo oo yani qofkii maratay ninkii ragga ahaa waay waa uu leeyahay markaa kadib maryihiis uu xirto kadib markaa wixii ka dambeeyo dhar yani toban na maaragtay qofkaas yani ma xiranayo shaarar iyo saraawiil iyo wixii lamida ah, saas oo kale sidoo kale koofi iyo waxyaabaha noocaas oo kalea maaragtay ma maratay uu xiranayo inta uu maratay exraamka u ku jiro sidoo kale waxaan loo ogolayn inuu maratay haweentiisa uu galmoodo ama wax yani dawaacil jamaac lamid ah uu maratay la yimaado wax maratay jamaac yani muxuu ahaa usoo jiidi karo oo ama naagti haweentiisa inuu dhunkado iyo wixii lamida ah, ama uu kala sheekayso sheekooyin noocaas oo kalea ayaan markaas waxa weye iyadana aan loo ogolayn wahaaka waxyaaba noocaas oo kale oo aad ka akhrisanaysaan muxuu ah maxduuraat alixraam ayaa maaragtay yani eh, muxuu ah yaa badan waktiga oo xiriiriya aawadi ayaan maaragtay u degdegaya waxyaaba u banaanna way jiraan oo oo masalan qofkaas yani yani eh, muxramka ah eh, yani u banaan muxuu ahaa way fara badan yihiin masalan inuu dadka qaar baa isku adkay adkayo inuu qubaysan karo oo taas oo kale isnadiifin karo dharkii ixraamka inuu iska bedeli karo wahaakada waxyaaba noocaas oo kale oo banaan waxaa u banaan oo kale inuu isticmaali karo dallad dad waxaa jira isku tashadud aada isugu adadkeeya oo dalladii iyo baabuurtoodii xataa yani saqafka kore ka qaada sida qolada shiicada oo kalea ah. maaragtay dallad baa loo ogolaya inuu qoraxda isaga dhigi karo wahaakada yani ookiyaalihii iyo saacaddii iyo wixii lamid ahba loo ogolaya inuu maratay yani labisan karo waxyaabaha noocaas oo kale oo dhan ayaa markaas u banaan oo maratay qofkaasi xaaladda ixraamka uu ku jiro waxaa marka inoo haray biidn illahi alkariim oo isaga markaas aan cashar kale aan ka dhigayna yani sifatu lxaj sifadii ama qaabkii loo xajin lahaa oo yani marka qofka uu xajka bilaabayo oo maratay sida u bilaabi lahaa ilaa iyo intuu ka dhamaynayo waxyaabihii u samayn lahaa oo isaga markaas hal dersi aan ka dhigayno duruustu iska badan tahay haddii hala faahfaahayo la yidhaahdo wayna dheeraanaysaa macluumaadkana markii ay bataan waxaa laga yaabaa inay maaragtay istirtiraan qaarba qaarka kale u tirtiro marka darsigii koowaad ee aan horey uga soo hadalnay oo ah aadaabtii iyo iyo muxuu aha macnaha iyo fadaaisha iyo wixii lamid ah iyo darsigan oo fiqiga xajka qaar kamid ah kulli kulli ma wada aha iyo darsiga u dambeeya oo sifadii xajka iyo qaabkii loo xajin lahaa oo isagana markaas aan ilahay u yirahdo beri aan ka dhigi doono kadib markaas wixii aad su-aalo ka qabtaan saddexdaa dersi oo aanu aan tilmaanay aan xaj kaga hadalnay ayaa markaas yani wakti kooban yani yani insha allah idin siin doonaa aad ku weydiisaan si waxyaabihii masalan aan ka hadalnay wixii aan la fahmin ama u baahan in la caddeeyo in si wanaagsan loo caddeeyo aan markaas aan dib ugu noqono ama aan cadeyno meeshii aan la fahmin marka insha allah intaan darsiga kale ee beri aan ku kulmayno darsigii maanta halkaas ha inoo joogo wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi ullahi